iyo xukunkeeda in sha allahu tacala arrintaas wayna kala hadli doonaa falytafadal mashkuuran maajuuran sheekha alxamdu lilahi waxdah wsalaatu wasalaamu cala man laa nabiya bacdahu wabacd walaalayaal insha allah waxaan isku dayayaa inaan soo koobo aana boobsiiyo biidn illah waqtiga oo ciriirigu ah daraaddiis insha allah arrinta walaalkeen uu ka dhawaajiyey mubaarak ee digashada ama wiirsi ama cariiqsi ama tiiqtiiqsi qof dhibaata ay ku dhacday qof kale qalbigiisa uu farxad ka helo in qofkaas dhibaata gaartay daraaddeed taasoo muddo kooban ku eg iyo mid weligeed daa'imah oo la ah naanaysaha la isu bixiyo ee negatifeka ee foosha xun sida qof iin leh in ilaahay uu u qadaray oo u yeelay in iintiisa lagu ceebeeyo oo lagu faquuqo oo magac looga dhigo waxyaabahaas waa waxyaabaha qofka qalbigiisa waxaa jebiyo ummadda horumarkeeda iyo inay ummadi dhisanto oo meel sare gaadho na hoos u dhigo soona dedejiyo inay ummaddu dhaadhacdo oy hoosu dhaadhacdo arrintaas dhaqamada dadka qaarkood way ku badan tahay dhaqamada qaarkoodna way ku yar tahay sidaas daraaddeed waxaa sugnaatay annaga haddaan mujtamaca soomaalida an nahay waxyaabaha noocaas ah inay marmar ka dhex jiraan dadka isku mihinadda ah ee maalan ganacsato hadday yihiin qaar ka mida kulli maaha in badan ilaahay qalbigooda wuu caafiyey laakiin hadalka wuxuu ku socdaa dadka qalbigooda shaydaanka uu waxyaabaha soo geliyo oo walaalkaa oo dhibaata ay gaadhay laga yaabo in maadaama uu tartan ganacsi ama mid ama mid kale ama ku ama ku kale kula jiray uu xoogaa qalbigiisa ka helo farxada arrintaas waayana digashada laga hadlaayo taasoo muddo kooban ku kooban laakiin midda midda dheer ah waa magacyada foosha xun ee qallafsan ee dadka soomaaliyeed qaarkood waxaan xasuustaa wiil aan saaxiibo ahayn oo aan isku dugsi aadnay annagoo yaryar aadan baa la dhihi jiray magiciisa hooyadiis u bixisay laakiin markuu dugsi iyo iskuul bilaabay maadaama uu tuur lahaa daraaddeed magiciisii wuu haray goob baa la dhihi jiray intii dambe noloshiisa hooyadiis keliya ugu yeeri jirtay aadan hooyadiisna markii dambe way dhimatay wuxuu soo haray asaga oo goobba ah magaciisii aadanna wuu lumay keligiis ma aha gacmay faray lugay sanay madaxay madaxweyne laba madax suulay cagay iyo wax kaloo badan oo dadkii loogu wada yeeraayo nin weyn oo waxaa arkaysa suuqa dhex taaganoo nin u yeeraayo faruuray faruuray ugu yeeraayo markaasuu kii kalena wuxuu leeyahay hee waxyaabahaasaan rabaa inaan ka hadlo sababto ah hadda ka hor nin suudaani ah baa ninkaas aan ka sheekaynayo suudaani aan saaxiibanahay buu u yeeraya markaasuu wuxuu ugu yeeray goobe goobe goobe markuu dhowr jeer ku celceliyey magacaas uu ugu yeeraayo ee negatifeka ah oo kiina soo jeesta oo la hadlaan kadib gooni-ood waxaan ku idhi magaca ugu yeeraysay ma garanaysaa waa abuuxadabah ama axdab tuurle tuurlaad suuqa dhexdiisa ninka ugu yeeraysay markaasuu yidi saddex sana idinla joogaa weligii magaca baa loogu yeeraayay see ugu yeeraysaan wallaahi low naxnu ahla suudaan uu yidhi haddii suudaan meesha ahaan lahayd oo nin in uu leeyahay aan ugu yeeri lahaa aniga waxaa igu soo duufi lahaa dadka i maqlaayoo dhan xataa hadday aniga ehelkayga yihiin iska iskadaas isaga ehelkiisii marka kuwa iimahaas lehna in maadaama ay u sabreen inta ilaahay ay qadartiisa ku dhacday inay diidaan magaca oo cabdiraxmaan haddii la dhihi jiray cabdirasaaq iyo magac fiican uu lahaa cabdullaahi uu dadka u sheegoo dhaha ay dhihin waxan ama la dagaalo intuu la dagaali karo dhinaca kalena tan koobane ugu daranna waa midaas wiirsiga ah oo ama digashada ah ee ku dhacdo qof wax gaaray inuu qof kale qalbigiisa ka helo waxa noocaasa ah. arrimahaas aan tilmaamay aan ku bilaabay ah eh, ibnu bataal wuxuu uu leeyahay shamaatatu alacdaa'i maa yankacu lqalb qalbiga waxaa dhibaatada geliyo ee dhibadhiba ee jebiya waxaa waa wiirsiga iyo digashada noocaasa ah. wa tabluqu bihi nafsu ashadda mablaq meel adag bayna nafta uu gaarsiiyaa ciilka iyo silica qofkaas ku dhacaya goorta ay waxaas haleelaan sidaas daraaddeed ahlu xikma waxay dhaheen in alxasada washamaatata labadaas way isla socdaan maba kala haraanba faalxaasidu idaa ra'aa nicmatan buhit xaasidka markuu nicmo iyo barwaaqo iyo bullaal arko dad wax fiican helay wuu wareeraa dhaawac baa gaaraya qalbigiisu wuxuu ka helayaa wareer iyo madaxiisa wa idaa ra'aa casratan shamit hadduu qofka turaanturoodo aynigiisa ahaa ama qofka kale ku wiirsanaya hadduu turaanturoodana wuu ku digtaa oo isma intaas iskuma ekeeyo waxaas waa wax foolxun waa kalsooni xumo waa caafimaad la-aan cudur ahaanna psychologicalina qofka dadka noocaasa waa dad maskaxda ka jiran see walaalkaa dhibaato gaartay aada ugu wiirsanaysaa subxaana allah miyaadan ogeyn shamaatada ama wiirsiga digashada noocaasa inay tahay waxyaabaha aadka u liito ee nafta bini aadamka kalsooni darradaysa iyo daciifinimadiisa tusaaya arrinta noocaasa ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay munaafiqiinta qalbigooda inay ku jirto oo qayb munaafiqiinta tilmaamtooda ka mid ay tahay aayadda ilaahai subxaana wa tacaala suurata alcimraan uu ka hadlayo uu leey in tamsaskum xasanatun tasuuhum hadday munaafiqiinta idinka wax wanaaga ay idiin soo korato khayr gaadhaan dhibaatay ku noqonaysaa qalbigooda laakiin wa in tusiibkum sayi'atun yafraxuu biha haddii xumaan ay idinsoo gaartana way ku farxayaanoo ku bulaalayaanoo waabay say rabeenba ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an idin dhibaatayn maayo dhagartooda wax dhibaato idin gaarsiinaysa ma jidho haddii aad ilaahay ka cabsataan oo aad isdhowrtaan oo aad sabartaan walaalayaal nebiga sala allahu calayhi wasalam wuu ka cuudubilaysan jiray wuuna ka ducaysan jiray wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min suu'i alqada wa daraki ashaqaa wa shamaatat alacdaa inay cadowga qalbigooda uu dhibaato igu dhacday wiirsi geliso oy ugu wiirsadaan ilahu adaan kaa magangalay nebiyulaahi haaruun markuu ilaahay ka sheekeynaya waad ogtihiin nebiyulaahi muusa marka uu garka iyo madaxa qabtay oo uu saa u kala qabtay wuxuu qodobka koowaad oo abbaaray waxay ahayd yabna umma yabna umma ama ama ama xoogga uu saaray meeshuu xoogga saaray waxay ahayd falaa tushmit biya alacdaa cadowga ha ii wiirsigelinin qalbigooda laa tufrixhum ha ku farxadgelinin bimusiibati inta ay kala filqisa madaxa kuwii waa isdileen waxaana gaaray inay igu wiirsadaan ha sababin ee isiidaa madaxa iga fog markaasuuna ka foqay shawkani raximahullah wuxuu leeyahay nebiga sal alla lay waslam waxa uga coodi bilaystay sababta ugu badan oo uga coodi bilaystay uuna amray in laga coodi bilaysto wiirsiga waxa ay tahay licidami mowqicihaa weynaanta ay qabto iyo sidoo kale saamaynta ay saamayso nafta bini'aadanka because nafta bini bini'aadanka waxay ku leedahay saamayn aad u weyn marka lagu weydsado waana waxyaabaha ku keeno qofka wax ilaahay xaaraantinimeeyey inuu xataa ku dhaco iyo wa nufuuri tibaaci innaasi minha dadka ka cararkooda wuxuuna keenaa waxyaabo aad u qallafsan oo u xun ka warrama marka isgarbinta u dhaxaysa dadka qaarkood iyo in qof dhan oo ilaahay abuuray aad dhegahadal hadallo aad qalbigiisa ku dhaawacayso aad maqashiiso dhegihiisa oo uu habeenkii la seexan waayo isgedgedinayo hadal maantay aad tiri daraaddeed aadna ahurdo ma ku farxaysa arrintaas ma wax fiican fiicanba may almanaawiyu raximah llah wuxuu leeyahay wainamaa xasuna ducaau bidafci shamaati alacdaa waxay u wanaagsan tahay in la iska fogeeyo oo laga baryo ilaahay arrinta noocaasa waxaad arkaysaa dadka mujtamaca dhexdiisa waxaad ku arkaysaa lianna man lahu situn cinda annaas wa ta'amul qof dadka dhexdiisa kole sumcad iyo han sare hoyegsanaya meel fiican baa mujtamaca uu ku dhex nool yahay dhexdooda wuxuu isku arkaa wajada nafsahu kaman yamshi calaa xablin mucallaq xarig dheer oo la suray kan dharka lagu wartoo kale ah inuu ku dul socdo isu arkaa dushiisa dhagaxaas i xariggaas dushiisa inuu ku socdo markaasuu haddana wuxuu arkayaa walaqraanu dadkii la-ayniga ahaa asaga iyo xaasidiintii oo dhan asaga inay soo fiirinayaan oy sugayaan mataa yanzaliq goortuu soo siibanaya soo dhacaayo haddaad qof sumcad dadka ku leh oo han leh sare aad tahay oo laakiin dadka kugu heereersanaa agtaada aa u aragto inay ku wada sugayaan yatarabasuuna bikum addawaa'ir musiiba inay kugu dhacdo ama laandayri ay kula duusho ay sugayaan wاlaqraanu wاlxusaadu yanduruuna wayantadiruun mataa yanzaliq warmuu soo siibanaya si ay kugu wiirsadaan arrinta noocaasa waa arrin laga naxo laa tushmit fii akhiik walaalkaa ha ku cariiqsan ha ku wiirsan ha ku digdiganin ilaahay wuu caafin karaa adigana wuu kugu soo ridi karaa waxa haayo oo dhibaato ah arrimaha noocaasa in la iska jiro article uu qoray nin la dhaho justin morosy oo b b c da ku soo baxay qaybteeda englishka wuxuu ka dhigay ciwaan ciwaanka wuxuu ka dhigay soomaalida jacaylkooda ay jecel yihiin magacyada qallafsan ee aadka u liito inay isugu yeeraan dhexdooda intuu xamar uu joogay dowladdu la shaqaynayay qaybta communication-ka kadibna asagiyaa waxaa loogu wici jiray ninkan inuu timacaddaa loo bixiyay maadaama ciro badan uu lahaa marka timacaad ugu yeeri jireen wixii markuu weydiiyey waxaa la yidhi timahaagaas cad daraadeed baa lagugu yeeraya inaad timo caddahay laakiin imisaa bidaare la dhahaa imisaa yuulka loogu yeeraa wax badan marka wuxuu yidhi dadka kula taliyey choose your own somali nickname before someone chooses it for ya inta qof kale uusan kuu doorin magac negativeah haddaad soomaaliya aadayso rabto inaad ka shaqaysaba magac adi isku sii bixi xoogaa aa aqbali karto arinta noocaasa xataa dadkii nagu dhex jiray ayaa arko march toddobadeedii ayuu qoray sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka ninkaas aan sheegay justin waana fiilin kartaan hadda kama soo gaari karo maadaama uu ahaa communication office department ee villa somaliya uu ka shaqaynaya xilligaas arrinta noocaasa waa arrimaha magaca ama naynaasta qallafsan ee la yeerayo ama qof dhibaata ku dhacday lagu diganayo amaba dhagahadal qof qalbigiis lagu jebinayo o lagu ridaayo ka waran ninka masaajidka dhexdiisa ku tukanayay oo ilmihiisu ay ku agciyaarayeen oo nin kale uu ku yidhi waryaa ilmahan ka qaba masaajidka markaasuu yihi war ilmaha masaajidka anaa keeno inay la qabsadaan oo bartaan baa ama rabaay ii dhaaf way yaryar yihiine markaasuu yidhi maya ka saar way ku ciyaarayaan markaasuu war mo ii markaasuu yidhi kii lalahaa saar ilmaha war nebi moxamedba sala allahu calayhi wasalam ilmaha asoo sujuudsan bay ku xasan iyo xuseen ku dul fuulfuuli jireenoo ku dul ciyaari jireene sunno ma aha saas ii dhaaf markaasuu wuxuu weydiiye oo ku yidhi war ma waxaad u qabtaa ilmo rasuul inaad wadata shayaadiin baad wadatahay imisuu qalbigiisa jabiyey midka asagay gabadhiisa dibadda intay ka wada imaadeen inta la salaamay la arkay layidhi beec ma a wadaa gabadha ka wara midka cunto inta dalbaday ku socon weysay oo lagu yidhi oo yaa adiga kaa liitoo cuni lahaa goortuu dalbaday in laga bedelo ka waran dhibaatooyinka noocaasa waxyaabaha inaan iska bedelno oo aan iska joojinno oo aan iskula dardaaranno ay ka mid tahay ay aad ku wanaagsan tahay waay walaalayaal xataa gabayada haddaa fiiriso waxaa arkaysaa arrimaha noocaasa in ay ka buuxaan ay ku jiraan qaybo ka mid ah ayadoo laga digaayo oos fiican iyo ayadoo qaarkood ay u geysay aarsi through revenge and retaliation inuu qofkaas aarsado daraaddeed abwan xasan daahir weersame waa kii ama waa halkii uu lahaa marka uu ka hadlaya arrintaas digashada ah ha tiiftiifin noolaha ha ku tuman asaaga ha dhaafin digashada hadba hadal eh, wuxuu yidhi hadba hadal tumaatiya tiqtiqsi ha u odhan arxankiyo arxankiyo wuxuu yidhi turaaluhu yaanay kaa tafiirgo-in qoortaagga kibirkiyo qabku yaanu kula tegin asagoo la talinaya wuxuu kusoo gebagabeeyey ha istaawin aadmiga tayo inaad wax dheer tahay inaad dadka wax dheer tahay kibir daraaddiis yaysan kuu geynin digashada marmarna dadka waxay u geysaa aarsasho wax ku soo dhacay iyo wax loo geystay ishayn daraaddiis markaasaa waantaan lahaa wax ilaahay xaaraantinimeeye daraaddeed ba dadka qaar ku dhacaan marka lagu tiigsado ama lagu dhaga hadlo ama la tuso inay insaanka kale ee lamidka a ah ka hooseeyaan inay leeyihiin ama si ama si kale ama wax uun cadaawada ay ku imaato n waad og tahay degashada marar maadaama ay keento oo halkii uu lahaa abwaan kale oo soomaaliyeed caalidhuux waxa uu leeyahay waa lagu digtaa ruux hadduu kuu darnaan jiray baldayaay wadaadkii waa kaas sii dabayshadaye macnaha waxaa u keenaya caarsashaa ku jirto soomaa dhaqanka soomaaliga marka qaybo ka mid a ah, markaad akhriso historigi iyo taariikhda ka iyo laqabyada ama naynaasaha way ka buuxdaa waana wax in la isaga digo generationka maanta annaga haddaanan ka hadlin waxaa naga dhexlaaya generationka dambe generationka dambena way kasii dhexlaayaan weliba arrintan waxay dhibaato ku sii haysaa kuwa dibadaha tegay carruurta yareera dibadda joogo markii ay maqlaan eray negative oo loogu yeeraayo mana seexanayaan caqligaa ka tegaaya wax jiran bay noqonayaan waxay isu arka qaarkood waxay ku kaliftaa inay isdilaan ama ay damcaan inay isdilaan sababtoo ah annagana nala dhaqan maaha dadkan xoogaa resilience badan badanay haystaan soomaalida way la qabsadeen waxaa laga yaabaa maanto haddii ilay iyo gacme iyo faroole iyo faruuray loogu yeeraaya inuu he iska dhaho laakiin qofka ilmaha dibadaha loo waday ama ku dhashay way dhibaysaa arrintaas ambobsiyo ee wuxuu warinayaa waathal ibnu asqa ee radia allahu canhu qaala qaala rasul ll sl slm laa tudhiri shamaatata liakhiik walaalkaa ha u muujinin digashada iyo qalbigaaga inay farxad gelaysa dhibaato asaga gaartay ama ha ugu yeeryeerin fayarxamahu allah wayabtaliik ilaahay intuu asaga u naxariisto adiga kugu ibtilayn karaa ducadii nebigana waad ogtihiin oo sababta uu nebiga sala allahu calayhi wasalam qofkaas fiiri dhibaatadu haysato mahmaa saqura sha'nu arrintiisa haba yaraato ama ha ceybtiisa bannaanka ha taallo ama nusqaan uu leeyahay ha jirto run ha ahaato arrintiisa dunida iyo tiisa diinta intaba laakiin shamaatada ama ku-digashada waxay soo jiidaysaa adiga waxay kuu soo jeedaysaa iyo mujtamaca muslimka hadday isticmaalaan albala waalibtilaa balaayo iyo in la jirabo bay u soo jiidaysaa laakiin ilaahay isu bihin bihi oo adiga oo ilaahay kaalmaysanaayo isqari adoo alla ka cabsanayo haddii aad haysato wax fiican qof kaloo wax ay ka khaldan yihiin aad aragtana ducadii nebiga akhri adoo u turaaya qofkaas sababtoo ah naftiisa qofkaas iyo adiga naftaadaba ilaahayga abuurtay ayaa uga turriin badan waxaana dhahdaa alxamdu lilahi aladii caafaanii mima ibtuliya bih wafadalanii calaa kaiiri miman khalaqa tafdiilan ducadaasaa soo aroortay qof wax si ka yihiinoo inla markaa aragto inaa ilaahay u noqoto sababtoo ah caga looma waayini cibro daraaddeed adi inaad ku cibro qaadato ayaa isaga inta loogu yeelay arrinta noocaasa walaalayaal miyaadan ogeyn marka arrintaas ay ka dhacayso qof bini aadanoo muslima ah, zamanku inuu isbedbedelo isgediyo azamanu qullab walayaamu duwal wax walba way isgediyaan maalmaha isgediya zamanka isbedelo wakhtiga isbedelo maanta mid taajira beri faqiira soomaa meeqaa hani ahaa horay hadda faqiira meeqaa faqiir ahaa hadda qani ah kuwaa meeqaa sharaf lahaa hadda dadka dhexdooda dulli ku ah meeqaa dulli ahaan jiray ama liitay hadda dadka dhexdooda sharaf ku leh meeqaa qof wadiic ahaa hooseeyey oo kor jira maantay se meeqaa mid kor jiray hoos soo maray meeqaa mid xoog badan uu maantay sariir saaran yahay se meeqaa mid xoog yaraa oo daciif ahaa xoog leeyahay meeqaa jiranaydoo caafimaaday meeqaa caafimaad qabtoo jiraa qabto miyaadan midda kale ogeyn ayaamaha iyo xilliga iyo dhacdooyinka dhacayo waa sidii diyaaraddii oo kale wax laba baal leh haddii baalka hoose ay ku jiidaysa diyaaradda dad baalka kale intay jiraa kor soo maa kuwa ay ka kacay baalkaas way barwaaqaysan yihiin marka sidaas daraaddeed haddii ay dhibaato jirto ay kuwa haysato kuwa kalaa barwaaqaysan balaayadu way wareegtaa maalinba guri bay taagan tahay kuwa dadka ku digtana way la kulmi doonaan waxa ay kasbadeen wuxuu leeyahay n wallaahi low anna axadan qofkiin hadduu ku caayo ama ku ceebeeyo hadalkii ibni mascuud waad garanaysaan wallaahi low anna axadan cayara rajulan radaca min kalba hadduu qof mid ka sheeg sheego oo ku ceebeeyo inuu ey caano ka nuugay la radaca huwa min hadihi alkalba eygaas laftirkiisuu ka nuugi lahaa asaga laftirkiisa caanaha musiibada way ku dhici lahayd maadaama uu fadeexeeyey oo sheegsheegay ku dhaleeceeyey dhaleecayntaana keenaysa arrintaas ka waran midda kale soo kama sii daran hadday taas yaab leedahay marka radia allahu canhu cumar uu leeyahay wallaahi low cayartu mra'atan xublaa haddaan islaan uur leh uurka ay leedahay daraaddeed uusey iyo caloosha weyn iyo wax noocaasa aan dhahaba oo iga soo yeertaba la khashiitu an axmil anoo nina inaan uur yeeshaan ka baqay dhahaa dhiirigelinta uu dhiirigelinayo fogeynta uu fogeynayo qof wax markaas haysto in wax loogu sheego ka waran kii caatada ahaa ee xoogaa kadib buurtay ee cabdikariim ama cabdiraxmaan ama cabdirasaaq la dhihi jiray ee magiciiba laga bedelay uusey ama mid baan garanaya loogu yeeri jiray abu uus markii horena magac fiicanoo qurux badan baa hooyadiisu bixisay uu lahaan jiray waxa noocaasa waa waxyaabaha ummadaha dumiyo inaan iska ilaalinona aan ka digtoonina insha allah ismaaciil alharawiy wuxuu leeyahay ayu caybin cayarta bihi akhaaka anything oo ceeb ah oo aad ku dhaleecayso walaalkaa ama aad qof ku dhaleecayso fa huwa saa'irun ilayh qofkaas qof ku dhaleeceeyey way usoo socotaa ha iska sugo ha usii diyaargaroobo xasan albasri ka waran markuu ka sheekeeyo yidhi adragtu aqwaaman lam takun lahum cuyuub waxaan soo gaaray dad ceeb lahaa lam aan ceeb lahayn adragtu wuxuu yidhi aqwaaman lam takun lahum cuyuub ceeb dhan ma lahayn ceebka saliim bay ahayn dad sharaf lay ahaayeen laakiin fatakallamuu can cuyuubi innaas dad ceebahood bay ka hadhadleen oo ka sheekeeyeen faaxdaa allaahu lahum cuyuuban ilaah baa ceeb u suubiyey ayagii iyo in lagu sheekaysto sidai ay sameeyeen waxaan kaloo soo gaaro yidhi xasan albasri asoo sii wada hadalka wa adragtu aqwaaman maa kaanat lahum cuyuub kuwa aan ceeb lahayn oo ceebka saliinaan soo gaaray fasakatuu can cuyuubin kuwa ceeb lahaa baan soo gaaray oo iina lahaa markaasay waxay ka aamuseen oysan ka hadlin dad ceebahood ayagiina ilaahay ceebtoodii wuu asturay oo sidaas uu asturay dadka yaan la dhibin dadka yaanan la dhaleecaynin yaanan ceebahooda laga sheekaynin yaanan waxay ku liitaan la faafinin waadna xasuusantihiin xadiiskii uu wariyey ku imaaday xadiidkii thawbaan ee axmed uu warinayay laa tu'duu cibaad allahi walaa tucayiruhum walaa tatlubu cawraatihim ha dalbina faina man dalaba cawrata akhiihi lmuslim dalaba allahu cawratah ma iska celin kartid ilaahay inuu adiga wixii aad dad ku suubisay iyo wax ka daran kugu suubiyo xataa yufdixahu fii beytihi guriga ilaa uu ilaahay kugu ceebayo gurigaagii sidoo kale ibraahim annakhaci gabagabadii waxa uu leeyahay innii la ara shay a akrahuhu wax aan dhibsanayaan arkaa laakiin kama hadlo mana iga reebaayo inaan waxaas ka hadlo ilaa inaan ka cabsanayo in aniga laigu ibtilayo ma ogiye ibnuulqayim raximahullahu waad ogtihiin sheekada ku saabsan wiirsiga oo uu kaga hadlay inaan soo gebagabeeyaan raba hadduu ilaah yidhaahdo waxyaabaha noocaasa marka inaan iska digno oo aan iska ilaalino oo aan dadka uga digno oo aanan samaynin annagana aysan naga suura gelin in la isku dayo aad iyo aad aan isugu dayno in allah walaalayaal gebagabadii iyo gunaanadkii ilaahay subxaanah wa tacaala waad ogtihiin aayadda qur-aanka kariimka ah oo uu kaga sheekaynayo oo uu leeyahay dadka ha ugu yeerina naynaaso walaa talmisuu anfusakum ha cayina dadka oo ha ceebaynina ceebahooda ha ugu yeerina walaa tanaabasuu bilalqoob naynaaso yaan isugu yeerin markaasuu ilaha yidhi bi'sa lismu alfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatub marka qofkii waxaas ay ka dhaceen ee sameeyey ama samayn jiray oo inta sheekada maqlo dacwada ay soo gaadhay sii sameeyo ama aan ka toobadkeenin wixii hore fa ulaa'ika hum aldaalimuun qof doonaya inuu daalim noqdana ma jiro istaamaha noocaasa marka in loo ololeeyo dhallinyarada ay u oloolayso wixii aabayaal iyo awowayaal iyo dad hore ay samayn jireen oo daxasheen idinka joojiya if you don't stop it today haddaan adi maanta joojin yaa joojinaya waxyaabaha noocaasaan ka hadlayay maadaama mawduuca uu ku saabsanaa ummadda waxyaabaha ay ku horumarto ay ku dhisanto iyo iska ilaalin la isaga digayo waxyaabaha ay hoos ugu dhaadhacdo aad iyo aad ayaa umahadsantihiin mahadsantihiin wsala allah waslem cala nabiyina moxamed wala alihi wasaxbi waslem